gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran nabad dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib waa habeen axad soo gelayso taarikhdan waxay ku aadan tahay addexiyabaatanka bisha sagaalaad labaatansaddexiyolabaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa kamid mid noqon doona waxaa dhacday in eh, markadha ma soconaysid inuu isqarxiyey gaarigaas wuxuu ahaa gaari weyn oo baawulkii sababa lagu qarxay baabuur la-eeg u ahaa xaafadihii iyo ganacsigii halkaas ku yeelay iyo sargaalkii iyo askartii iyo shacabkii way ku sheegeen dhammaantood maamulka gobolka hiiraan oo qaraxii maanta ka dhacay magaalada beledweyne xarun waa maamulka gobolka hiiraan oo musiibo ku tilmaamay qaraxaasi isagoona sheegay inuu u ekaa kii ka dhacay zoobe magaalada muqdisho sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta ka dhacay dagaal beeleed u dhexeeyay laba maleeshiyadood halkaasi degan waxa uu geystay khasaare iskugu jiray dhimashadii dhaawac balse xildhibaan daahir amin jiiso wuxuu nasiib darro ku tilmaamay dagaalka halkaasi ka soconaya iyadoo dalka uu ku jiro dagaalka ka dhan ah al-shabaab degmada walaweyn ay shabaab wada joogaan in maanta dad walaalaa oo iiga waayo inay isu hiiliyaan la rabay inay cadowga iska dulqaadaan la rabay inay iskula soo noqdaan eh, muxuu xabadii ee eh, cadowga ku dili lahaayeen ayaga iskula soo noqdaan nasiib daro weyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ka tacsiiyey qarxii maanta ka dhacay magaalada baladweyne isagoo sheegay in dadka reer hiiraan ay mar walba diyaar u yihiin sidii al-shabaab ay meel iskaga saari lahaayeen sida uu sheegay qoraal ka soo baxa ayaana lagu faahfaahiyey arrimahaasi xafiiska uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysa caawa ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona saraakiisha ciidanka dowladda waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgalka dhan al-shabaab ay ka sameeyeen qeybo ka mid a ah gobolka hiiran qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta heestaasi allowna kiindhaafi kooxda qayladhaan gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa keysa anigu waa ayaanle waa mar kale iyo xog waraysi war waxaani dawlad maaha bal eeg qaraxyada isdaba jooga ammaankii way ku guul guuldaraysato waxba ka qaban mayso sidaani ma dawladba maxay tahay arrintaani iska daa calaacalkoo telefoonka kuu dhacaya ka jawaab maxaan taleefon ka jawaabnaa waanana wareershiye halow waa kuma ma og tahay in ninkiis qarxiyo u ahaa wiilkaaga ya wiilkaaga waa kee kaasi waa wiilkaagii qasa ahaa ya ya ya sugitaanka amniga adiga ayaa uga dhow madaxda aad ku eedaynayso ee aabbo walba u hubi ubadkaaga iyo gurigaaga gebigebi godob dhashiyo qalawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa dhageystayaal aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog wareysi maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax ismidaamina kaasi oo geystay khasaar isugu jira dhimashiiya dhaawac dadkii ku dhaawacmay qaarkood kuwii ugu darnaa waxaa lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho caasimada soomaaliya haddaba qaraxaasi maamulka gobolku waxay ku sheegeen inuu ekaa kiisoobe islamar ahaantana la doonayay in lagu baabiyo guud ahaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa radio kulmiya uga warramay sida ay wax u dhaceen maanta inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun dadka reer hiiraan ee ku sugan degmada beledweyne waxay aada ula dagaaleen cadowgii marka cadawguna markasta shacabku iyo eh, ciidanka maamulka iyo hantidaba makala jeclo waxaanu diyaar u yahay markasta inuu la dagaalo wuxuu kula dagaali kara qarax iyo wax kastoo kulagoyn karo kooxaha maafiyada ee qawaarij ee khawaarijinta ee laga xoreeyay deegaanada ee gobolka hiiraan maanta baabuur weyn oo qarax ku raran ayay magaalada soo dhex marsiiyeen shacabkii ayaa ka war helay laamihii amnigaa lasoo ogeysiiyey markii laamihii amnigii ka war ay kor istaageen sargaal qaali nagu ahaa oo naga shiiday maanta iyo askartii la socotay markay tageen goobtii baabuurka taagnaa oo bar control laga huyo baabuurta waxaa dhacday in eh, markii la dhaay ma soconaysid inuu isqarxiyey gaarigaas wuxuu ahaa gaari weyn oo baabuurkii sababa lagu qaxay baabuur la ahaa xaafadihii iyo ganacsigii halkaas ku yeelay iyo sargaalkii iyo askartii iyo shacabkii way ku sheegeen dhamaantood ummadda reer beledweynena waa ugu tacsiinaya geeridaas xanuunka badan dhaawacyaa jirana ayagana ilaahay ina caafiyo waa ayagana ilaahay aan ugu baryaa gargaar gurmad wixii ay dowladu federaalka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka federaalka iyo dowlad goboleed way iskaashadeen si dadkaas loo samata bixin lahaa qaado kamida ah muqdishaan soo gaarsiidnay diyaaradan kusoo qaadnay qabiil kale habeenay nagu noqotay subaxii ayaan soo dhamaystiri doonaa inay ayagan soo dhoofaan waxay daran oo aada u daran ila labaataneeyo hadda diwaan gelini oo dhaawacyadooda halis yihiin weli dadku maadaama ay wadooyin kale xaran yihiin qaraxyo kale ee laga baqayo tirkoob guud dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay lama hayo laakiin weli waxaa socotay isbitaaladii iyo xog aruurin in laga sameeyo musiibadii meesha ka dhacday hantidii iyo dadkii ku dhintay la geliyo waana soo bandhigi doonaa waxa guud oo khasaare halkaas ka dhashay laakiin mar kasta target ay ahaayeen dadka kusugan gobolka iran target ay ahaayeen waa ogtahay in laga xoreeyey guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle qeybo mid ah in laga xoreeyey qeybaha dhimanna in howlgalkooda ay bilowdeen maanta aan kula hadlayo aniga magaalada ka maqanahay hadda aan kula hadlayo Eh, meel magaalada u jirta ilaa iyo soddon shan kilomitr afartan kilomitr aan qabanay maanta welina ciidankii deegaanka ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa ku sugan wayna joogaan goobihii maanta ay qabteen ee xoreeyeen ee ka xoreeyeen nabadiidku marka maadaama bariga laga xoreeyay aada loola dagaalay ee eh, galbeedkana dhadhaqaaq laga bilaabay mar kasta waxay diyaar u yihiin naafeeyaan shacabka inay naafeeyaan hantida dadka reer beledweyne laakiin looma joojinaayo qof kasta oo dhinta waa naga shiida anaga shabaabna taargadaanahay haddaan nahay reer badweyn waayahay maadaama qaraxa maanta xilli hore uu dhacay khasaare aada ogtihiin maamulkiinu ma jiraan wallaahi qaraxa meesha uu ka dhacay haddaad og tahay meel mashquul badan oo wada ahoo aada mashquul u ah oo ganacsi waaweyn ku yeela hoteelo ku yeelaan oo guri badan oo dad ay degliin ku yeelaan bar controlo baabuurta laga hubiya ku taalo boliis joogaan oo ciidankii deegaanka joogaan oo ciidankii milatariga markaas baabuurta qabtay oo kor taagan sargaal kamid a ah, saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya kor taagay baabuurka uu taagay qarax ka dhacay qaraxa wuxuu goostay ilaa intaad ishaada qabatay in lamid ah goosta marka khasaaruhu saxda ah lama xaqiijin karo lama dhihi karo tiradaasaa ku dhimantay tiradaasaa ku dhaawacantay lama lama dhihi karo waan kuu sheegay dhaawacyada haliska ah oo aan diwaan gelinay ilaa labaatan iyo labo ayaan diwaan gelin dhaawacyada halis oo u baahan in loo qaado muqdisho iyo meelaha kale waanu qaadnay wixii diyaaradda qaadi kartay dhaawacyo badanaa jiro oo isbitaallo yar la geeyo oo tirikoobkooda la haynin marka tirada guud dhimatay ama dhaawac soo gaaday dib aan kasoo sheegaynaa waana waana soo sheegi doonaa iyo wixii khasaare ah laakiin waxaan ku xaqiijinaa meeshaas in hanti dad reer baladn leeyihiin naf shacab waayeel caruur ilmo lix bilood jira hooyo sagaashan jirta dad saraakiil ah qof haba yaraatee meeshaas maanta ay ku neerfoodeen dadka reer beledweyne waxaan leeyahay ummada reer hiiraan adowgaha iska jiraana dhammaan waxay ugu qoriyeen toogasho annagana kama cabsan doona kama waabin doona in howlgalka aan aan dib ugu dhigno shabaab waxaana diyaar u nahay inaan guud ahaan ka sifayno gobolka hiiraan shacabkaygana kusugan gobolka hiiraan markasta waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidanka deegaanka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed annagana kama cabsan doono wax kastay noo geystaan shacabkana waxaan leeyahay niyadda qaboojiyo waa laga bixi doonaa guud ahaan waa laga tirtiri doonaa kooxaha nabadiidka geeska soomaaliya way gudoomiye gaariga maanta waxau ku qarxay bartamaha magaalada control ku yaala ma jirin miyaa kontaroolo kale oo banaanka magaalada ah oo lagu hubiyo gaadiidka walaahi baabuurta eh, saa la socota degmada beledweyne degmo weyn si ah baabuurta hashii kala gashtaa eh, guud ahaan eh, gobolada waqooyi oo boosaaso hargeysa qardho sidoo kale etoobiya sidoo kale iyo degmooyinka oo aragtay oo gobolka hiiraan oo dhan ayay kala baxaan baabuurta marka waa magaalo markasta ganacsiga baabuurta ay ku tira badan yihiin dhagarta cadowgana waa dareemaysaa oo baabuurtii shacabka ay soo ekeysiinayaan gaarigan waxaa lagu soo raraa qarax moos iyo wax kasta lasoo gelina qudaara lasoo gelina baawur waxaa laga dhigaa oo gobodo dhex u socdo oo raran marka cadawgu markasta xogtana waa heleen maamulka saraakiisha amniga u xilsaaran way heleen laakiin lama xaqiijin kara markay socoto konton baawur boqol baabuur hasa maalin ay ka galgudbayaan gobolka hiiraan ama xaqiijin kara eh, sida saxda ee eh, baawurka oo qaraxa saaran yahay xogtii si baaritaan u wadeen laamihii amniga way heleen eh, bartamaha magaalada ay ku qabteen ninka markii gacanta lagu dhigi rabayna baabuurkii u taabtay taasaa wax badan marka iyo meelihii laga dabagali lahaa ayay weli aan la xaqiijin laakiin mar kasta laamaha amniga kusugan gobolka hiiraan waxay diyaar u yihiin in amniga sugaan wayna dadaaleen cadowga waa dareemaysaa magaalada muqdisho oo dawladii dhan xooga la saaray inay markaas qarax ka geysan karaan ayna ka geysteen marka gobolka hiiraan oo intaasoo gobol iyo intaasoo xuduud la leh cadowgana meelo badan ay laga kala dagaaleen isku xirana ay tahay degmada balgeyn marka muhiim maaha anaga muhiim waxaa noo ahaa in gacanta lagu dhigay gacantana waa lagu dhigay saraakiilaana way shiidiman bulshada reereedaan fariinta udira waxaawaa eh, baada warbaahinta waxgaradka balmawdiinta aqoon-yahanada dhalinyarada inay gacmaha isqabsadaan inay u midoobaan cadowga cadowga waa aragtay hanti ma waa aragtay waayeel caruur eh, xoolo dadka ku nool gobolka hiran dadka kaliya xoola xitaa laga beriwa dadka beeraha laga guriwa oo weli loogu daywa dadka ku nool gobolka hiiraan cadow xoogan ay leeyihiin waxaan leeyahay gacmaha isqabsadaan culamaauddiin waxgarad dhalinyaro ciidan iyo maamul inay midoobaan una midoobaan inay cadowga la dagaalaan gacmahana isqabsadaan iskana xoreeyaan inta dhiman amnigana gacantooda ku sugtaan annagana hiilaan u nahay shacabka reer beledweyne waxaan rabaa bahda warbaahinta oo adiga hadda aad nagala joogto inaad guud ahaan farin u dirtaan dadka ku nool gobolka hiiraan inay cadowga iska jiraan maadaama meesha keliya laga naafeeyey in cad lala dagaali karo shabaab laga bilaabay duulaanka shabaab uu yahay hirshabeel gaar ahaan gobolka hiiraan inay gacma isqabsadaan una midoobaan cadow gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo sidoo kale maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayuu kaasi ahaa soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas kugu masiixi aad ku gubataaye geedihi dhulkuba kuu dacwiye aad xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gobac ku liifsiiya gidaad alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin gormago'nin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi ku dila garanta mooryaana yey goola jiiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin kun cirmaani ruba tadul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin geedgeed ka baxay godingodin ku taal isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijku xag wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmi idinkaga imaanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada beledweyne dadka ee waxyeeladu ka soo gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo helada muwaadiniintii soomaaliyeed ee ku geeriyootay qaraxii maanta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa tilmaamay in falkaasi waa mid argagixiso islamar ahaantan aysan ka hor istaagi doonin shacabkii dowladda soomaaliyeed dabargooynta khawaariijta ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha gaar ahaan xafiiska uu kusugan yahay magaalada dhuusamareeb wuxuu madaxweynaha sheegay in dagaalkan uu yahay mid loo midooba islamar ahaantan al-shabaab looga ciribtiri doono dalka oo dhan inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun qaraxa argagixisnimo ee ka dhacay magaalada beledweyne waxa uu muujinayaa yoolka cadowga oo salka ku haya in meel kasta ay gumaadayaan guud ahaan dadkeena oo dhan masaajidii ayay duminayaan culimadii iyo sidoo kale dadkii diinta baraysay ayay dilayaan haldoorka bulshada ayay dhammeynayaan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u rajiyay muwaadiniinta dhaawacyaduu kasoo gaaray weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen beledweyne xarunta gobolka hiiraan isagoo u rajiyay caafimaad gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal dagaal beeleed khasaare dhaliye ayaa maanta waxa ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkaas ayaa saameyn ku yeeshay magaalada xildhibaan daare minjeyso wuxuu kamid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk somalia maalmihii u dambeeyey waxauu ku sugnaa ilaa hadan uu ku sugan yahay suu inoo sheegay furmaha dagaalka uu ka soconaya ee gobolka shabeellaha hoose uu sheegay in al-shabaab halkaas ay kula dagaalamayeen waxuu nasiib darro uu ku tilmaamay in xilligan uu sii soconayo dagaal dad soomaaliyeed dhexdooda ah gaar ahaan beelo walaala ah xili uu dalku ku jiro dagaalka dhanha al-shabaab marka hore wuxuu ka tacsiyey qarxii maanta ka dhacay beledweyne wuxuuna sidoo kaleeta ka hadlay dagaal beeleedka eh, bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah eh, waad mahadsantahay ayaan leh eh, ilaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun dhibka maanta ka dhacay beledweyne ee ay u geysteen sharwadayaalka aada iyo aad baan ugu xumahay shacabkii noogu geeriyoodina samar iyo imaan allaha naga siiyo eh, dad bermugeyda ah oo aada arkayseen oo caruur iyo haween ah ayaa gurihii ay ku jireen hadda ay ku dumiyeen eh, waxaawaay intii ku dhimatina waa dad ku dhintay jihaad ku dhintay ay lamid yihiin waayo ilaaha jannadooda u ballan qaaday khawaariijta haddii dishi iyo haddii ay dilaanba inay jannada gelayso kuwaa waxay noqdeen reer jannaad ilaahayaan nasiibkooda ka dhigay waktigoodan intaas ku ekaa ahalka iyo qaraabadii ka baxeen sabar iyo imaanalaa naga sii waxba waa gumaadka ay shacabka ku hayaan waay wax kaloo hadda ay ka dhigan tahay ayaalow mala lah oo gumaadka shacabka ay ku hayaan oo anagana aan maanta dhexda u xereenay inaan ka xoreyno eh, muxuu ahaa eh, abduulka u jiifno laba bilood abduulka u jiifno madaxweynihii jamhuuriyadda uu heer gobol u jiro oo muxuu ahay dhuusmareeb u jiifo oo meel walba u oo xaruntii madaxtooyadaas ugu maqan yahay xildhibaanadii oo dhan ay dagaalka u jiraan saraakiishii oo dhan dagaalka ay u aadeen waxa weeye waa in aan aragnay in shacabka ayna la dabargoynayo oo aan rabno inaan ka qabanno oo aan aan muxuu ahay shacabka ka fujino cadow waayahay dhinaca kale eh, dagaal ayaa maanta wuxuu ka dhacay eh, magaalada walaweyn eh, ee gobolka shabeelaha hoose kaasi oo udhexeeya laba beelood oo halkaasi degan bal ka waran dagaalkaasi saameyntuu ku leeyahay waaw aniga degmadaas socno ay ka tirsan ayaan joogaa aada iyo aadaan uga xumahay dagaalka ka dhacay labada beeloo walaalaha waxaan leeyahay dagaal wiilkum wiilku ma dhasho waa ku dhintaa walaalyaalow dagaalka joojiya caradiinana guryaha muxuu ahaa aad burburinaysiin dadka aada dilaysiin waxa waaye cara shaydaan iskiin qaaday waxaan leeyahay walaalayaalow joojiya dagaalka magaaladan magaalo nabadeed ha ahaato magaaladan magaalo ka caagan dagaalkii iskahorimaadka ha noqoto dagaalka joojiyo fadlan baliis waa idin baryaynaa noo dhegi nuglaado oo arintaas iyadaa odayaasha dhaqanka waa inay ku baxaana oo labada beel ay iska warsadaana oo ay arintaas dagaalka ay joojiyaan wax kaloo aan dhihi karo malaha waa dagaal bilaa macnaha waa dagaal base un wiil asku dhiminaye aanan muxuu ahay lagu baraaraynin waay waana wax iska dhammaan doono oo joogsan doono marka wax iska dhamaan doono oo bilaa macnu ku dhamaan doono qoraalkaaga qaaligaa ah ha ku dili waaya maadaama aad ku sugan tahay meel u dhow eh, magaaladaasi eh, dagaaladaasina dhowr jer ay soo nonoqdeen maadaama xildhibaanada halkaas kasoo jeedaa tahay mala fadhiisatay dadka in eh, xal laga gaaro maya maya mala fadhiisanin lama fadhiisanin aniga howlgal dagaal ku soo baxay inaan beelaha la fadhiisto umaahan soo bixin socodkayga iyo safarkayga waxaa ahay mid ku wajahan la dagaalanka al-shabaab marka laakiin waxaahan joogaa meel oo gobolka deegaanka ka tirsan oo dhulkaas ka tirsan aan joogaa marka way dhibaysaa runtii annagoo shabaab muxuu ahay maalin walba dagaal kula jirno ee tuulooyinka ku hareeraysan degmada walaweynayay shabaab wada joogaan in maanta dad walaalaa oo iiga waayo inay isu hiiliyaan la rabay inay cadowga iska dulqaadaan la rabay inay iskula soo noqdaan muxuuga xabadii ay cadowga ku dili lahaayeen ayaga iskula soo noqdaan lasii duco weyn un waaya dagaalkaas haduu sii socdo oo dhowr jarna uu kusoo lalaabta degmada sidee loo sii wadi karaa dagaalka lagula jira al-shabaab as leedahay wallaahi fiiri markaan inta uu soo bareerayo soo-aaday dagaal qabiila ka socday weliba beesha ana aan kasoo jeediya beelo kalaa dagaalamaya waxaas dhagahan ka hartay cadowga ayaa iiga culays badnaa inaan muxuuahay la dagaalamo haddana hadda hadday isdilaayeen iyo haddii isdilayninba annagu waxaan keliya aan awoodnaa waxaa walaalayaalow joojiya xabadda muxuu ahay ujahaysta dagaalka shabaab hadii ay naga dhaga adkeeyaan ade annaga shaqada aynaa oo dagaalkii shabaabka sidii aan wadanaynaa waxbaba noo dhimi doono dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka gobolkan aan joogaba waa in loo jihaystaa dagaalka waa in la garab istaagaa ciidamada qalabka sida waa in muxuu ahaa hal cadow ay ummada soomaaliyeed leedahay halkaa cadow waa inaan xooga saarnaa sidaan isiiga korqaadi laheed inaanan anaga dhexdeena isku soo noqonin oo aanan isdilin oo aanan muxuu ahaa dambi ka weyn ma jiro qof muslima ah oo walaalka ah oo addisha ama walaasha ah oo addisha waxay lama tahay adoo muslimiinta oo dhan laayay lama taa adiga khawaarij miyihid laakiin ha noqonin waalkii dila ha noqonin noqo mid khawaarijka ka adkaala oo dila noqo ha ku soo laaban waalka muxuuahay oo garabkaaga oo reexankaaga ha ku soo noqon xildhibaan daahir amiin jeesow ayuu kaasi ahaa sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin wallee war ma harin gdbgdob dhashiyo qalawada guracan geed baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran ku deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay waxay ka sameeyeen dhaqdhaqaaq iyagoona sheegay inay gacanta ku dhigeen fariisimo ay horey ugu sugnaayeen al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaana halkaasi ka hadlay kana warramay deegaanadaasi ay qabsadeen eh, baar waxaana soo marnay deegaanada jaamburow war dhabeele farxad aad u weyn ayay tahay maanta inaan imaadno deegaankan oo wax badan ay kooxaha nabadiid ballanteenna horeyaan u sheegnay inaan igu sawir ahayn oo aan ka dhabaynayn howlgalka waxaan rabaa ciidanka deegaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qof kastoo ka qayb qaatay howlgalkan inuu ugu mahad celiyo sidoo kale waxaan rabnaa inaan sii tagno deegaano hor leh oo aan hore u sii soconno halkaana waxaan ku reebi doonnaa ciidan ka mid ah ciidanka deegaanka oo ka howlgali doono waxaan rabnaa in qof kasta uu ku qayb qaato howlgalkaas waa mahadsantiin ciidanka deegaanka waa mahadsantiin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo muujiyey garab istaag in shacabkan wax badan gumaysiga ku jiri ee garab istaagaan haddana waxaan ku sugannahay halkaan ku sugannahay waa la socota anay weliba deegaankan ama degmada waxaa ugu dambaysay wakhti laga joogo eh, labaatan sano ka hor marka farxad gooni ay tahay anigana imaado inaan maanta arkaa dadkayga waxay ku nool yihiin eh, siaad ka warhaysaan beriyahan waxaa wadnay abaabul eh, sidii loo bilaabi lahaa dagaalka ka dhanka al ee deegaanada galbeedka gobolka hiiraan abaabulkaas wuxuu gaaray meel aad u fiican waxaan maanta bilaabnay qorshihii ugu horreeya ama tillaabadii ugu horreysa waa in deegaanada u dhadhow magaalada beledweyne aan qabanno oo ay joogaan kooxahan khawaariijta al-shabaab waxaan soo marnay deegaano aad u badan deegaanadaas oo ay dadka ay ku dhibaatay jireen hadda waxaan joognaa magaalada baar dadku deegaanku aad ayay u faraxsan yihin waxayna dareemayaan xurriyad sababtoo ah nimankaan khawaarijta waxay shacabka soomaaliyeed mar walba ay ku hayeen gumaad waxayna ku hayeen dhibaato ayagoo kan u yar xoolihiisu ay dhacayaan ayagoo eh, sanad walba ama bil walba eh, ka qaadayo xoolo ay u yeeraan sako laakiin ah eh, xoolo baad ah dalka wuxuu ku jira xaalad dagaal madaxweynihii dalka ugu sarreeyey dowladda federaalk soomaaliya dastuur xasan sheekh maxamuud xaqiiqdii dagaalkan uu bilaabay wuxuu noqday dagaal aad u fiican wuxuu marayaa meel wanaagsan oo ah meeshii ugu fiicneed ah in eh, eh, dadku ay ku dhiirnaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan shacabka eh, deegaanada galbeedka waxay ayna diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan xoreyntaas inay qayb ka noqdaan in dalka lagu xoreeyo kooxahan qabaariijta ee gumaadka iyo dhibaatada shacabka ku haysa ma aha bilow adduunyada ilaahay waxa waayo dadkaan dadku way khaldaan khaladkiunbaa maaragta ay weli ku jiraan adduunka diinta ayagaa beenka sheega argagixisaan waa mid caalami ah argagixisa caalami waaye diintana ayagaa beenka sheegaayo diinta waxaa waaye qofka sheegayaa been ka sheegma ayadii been ma ahan beenna ma sheegto adduunka saddexaa jirtaa layidhi isma huraan iyo isma helaan iyo isma gafaan diinteennu isma gafaan waaye shanta qaaradood shanta qaaradood hal diinta beenaa ka sheegina diinta waa ladinla yaqaanaa dadaa idinka sii cilmi badan maxaan ku idhahdaa in aad been ka sheegtaan ayadaaba aakhriyo adduun maarata cadaab idinkugu filan sidaas darteed ani waxaan leeyahay kow ma ahan gobolka maarka deegaankan shan iyo tobankii ilaa lix iyo tobanka akhirkiisa ay ugu dambaysoon qabtay meeshaan iyo tuulooyin kale oo iyo degmooyin kale boocan qabli cayl xal iyo dhulkaan iyo meesha hadda aan joogno waa markii labaad intaa waa ka maqneen lix iyo tobanka ilaa iyo hadda waa ka maqneen haddana waa maartay waa waa waa faystii labaad insha allah waana dhammaystiraynaa inta hadda ka dhiman talana qaadan maayaan intay tigaad dhici karaan oo ay ummad baabi'i karaan maarata waa ku daaleen marka waa xilligii laga cadgoosa lahaa gudoomiyihi horaasheeko waa xilligii laga cadgoosa lahaa marka waa idinka cadgoosanaynaa adkaysamayaasha haddii aan laydmo waana sida hawsha aan u bilownay horeyna waan ugu jirnay haddana qaybtii labaad ayaan u diyaargarownay waana insha allah hawsheenana waa qabsanaynaa mid aan idinka tuugaynaiyo mid aan idinkala tashanayna maaha deegaanada eh, jaamburow oo socdaan ku soo marnay eh, luqjoolow oo hortaagna ay ka baxeen haddaan ku sukannahay eh, deegaanka ceelka baar dhammaan shabaab waxaad u malaysaa geesiyaashii dhallinyaradii qoryahooda u soo qaatay maanta ay soo aaday inay ka kala carareen runtii bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan u sheegaa shabaab waa lagu dhiiran karaa macno badan ma laha wax badan ay ku fadhiyaan ma leh meelay ku nastaan ma leh cadowgaas khawaarijta jab badan aa loo geystay maanta waxaa u malaysaa marka dhiirnaanta annadii safaradii saak aan soo galnay oo meel kastana ciidan aan ku soo reebnay sida luqjoolow iyo jaamburow haddoo ceelka baar aan taagannahay si buuxdaan gacantaan ugu qabannay kolley waxaa nala socdo taliyaal ayagaana qidada noo samayn doono nimankaan hadda maanta isu mahor lihin horeyaan maaragtay isu dagaalnay waana ognaa xaalkoodana waan la soconnaa kuwaas waxayan qaar kamid ah saraakiisha ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo ku sugan gobolka hiiraan kana warramayay dagaal saacadii u dambe al-shabaab ay la galeen kuwa ay kaga qabsadeen fariisiimo hor leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan beeleed weyn allahayo bugta iyo balaayada beeleed weyn allahayo war cabdulow balodweyn qarax weyn baa ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa balaayada cadowgu soo maleegay bulshada reer beledweyne inuu ka badbaadiyo marka waxaan odhan lahaa beledweyn allahayu bilayada hareer mari bilaahi awraxmaana bilaaye moosaw beledweyn allahayu balayada hareer mari war shacabka beledweyne intooda badan waa la dirireen balaayada iyo fidna wadayaasha dhulkoodana waa ay ka xoreeyeen hase yeeshee masiibadu shaydaan ay ku soo gambata lama waayo wax badanna waa ay isku dayeen hase yeeshee uma suurta gelin taariikhda markii dib loo fiiriyana muqdisho magaalada ku soo xigta ee ay qaraxyada ugu badan la beegsadeen waaye hadda waxay intaasoo shirqoola ugu maleegayaanna dadka joogay arkeen damiirkoodu inuusan dulmiga aqbali karin marka waxaan dhihi lahaa beeledweyn allahayow wilaayada hareer mari ilaahow baled weyne bulshaweynta ku nool khawaarijta balaa'iya cadowga iska badbaadi baladweyn allahayow balayada hareer mari warbowa shabaabku waa bahala iyo boogan kaa hadhine haddii aan la baabi'in igawalaan laga bogsoonayne beledweyn allahayow ka dulqaad balaayada ilaahow ree beledweyne beledii lala eegtay dhintay intii ruuxu ka booday naxariis badan sii inta ay birujeexdo dhaawacii la bukaanana ilaahw ka bogsii beeled weyna laahayow belayada hareer mari ilaahuw beled weyne bugta maanta ka yeertay adaankaa baryayaa hebbiya nooga qabooji oo baaskay falkiyeenna ka badbaadi dadkeenna beeled weyna laahayow belayada hareer mari deganaa kama dhexeeyo hadda heer beledweynena mug hore jilibka inya u dhigeenay meel iska saareen iyakuna qarax iyo fidno iyo inaysan heer beledweyne xabad u dhaafaynin waa la ogaay tabaru meelay gaadhsiisana fidnada ka heri maayaan minaan la iska qaban heer beledweynena waa ku dilaa iyo waa ku qarxiha uga hogaansami maayaan inay ka aadhsahayaan waxay u geesteenna waa iyo caddahay hada dadka balaayada agfa fadhiya heer beledweynaha ku daydeen doqontana waa tii layidhi yaan lagaaga darinay u dagaal la'dahay reer beledweynena waa mujaahidiina intii dhimatay allahow naxariisto inta dhaawacantayna allahow boogadhayo beeledweyna lahayo balayada hareer mari war cabdullow beelaha magaalada beledweyne degan dhinacaa lagu dhaliili jiray dagaalka inaysan ka qayb gelin khawaarijtuna ay ku soo dhex dhuuntaan laakiin ayaga laftirkoodii aan ka badbaadinoo tuulooyinkoodii ay gubeen kadibna shalay waa kuwii inta hubka qaatay macala amiir ka dilay iyo kuwa badan oo qawaariija qaar kalena madaxayba ka gooyeenaa la yidhi marka reer balweyne hadda dhinac lagu xaglinaya in balaayadu soo dhex martay ma jirto cidna wax looma reebin hadda webiga dhinacaad ka martaba colaadda qawaariijsaa taalla baladweyn allahayow ka dulqaad balaayada war kalemaanay anigu xaasidnimadaan idinkula yaabay halka bug oo nimanku geystaan aad sheegtaane labaatanka bugood oo loo geystay iyaga ma sheegtiin waxa amiir daboolgorofsanna ma aragtaan waxa lagu godoomiyey meel aysan ka soo bixi karinna uma jeediin marka anigaa idiin warramayoon noo kale xaasid ahayne deegaanna ka kala tirsan gobolka midug iyo galgaduud oo ay ka mid yihiin miliqo iyo baalaldheer ilaa iyo shalaytan ka socota waa la yaabay meel kamidana midana waxaa la sheegay ku shiraya oo dagaalka ka tashanaya gabbalku markuu madoobaaday in laga soo duldhacay shabeellada dhexena ciidciidka mahaddaay agtiisa weli waa ku go'doonsan yihiin meeshii ay galeen waana lagu wareegsan yahay sanay cabdulle ciidankiisaana kor ka fiirinayaa iriyo midkama soo bixi karo macawisleydi deegaankuna sidoo kale u ilaalinayaanaa la yidhi cirkana duqayn baa uga socotaa la yidhi horjoogayaashii watay oo meeshaan jiqdaa soo geliyeyna waxaa la sheegay afar inay ka hadaaftay saddexna ay dhaawac yihiin waxay ku daaweeyaan iyo isbitaalna ma haystaan waa qabeeyaanan u malayhaa war khawaariijta qofkii ka dhaawacma wax dhiba kuma qabto way dhammaystiraan warma sidaasaa weligay anugu shabaab laangaraa ma arkine walbow nabag waxay ka maraysaa al-shabaab gooyo godadkoodii baa cidan ugu galo goosan baa hadhe waar waxaa kaloo la yidhi markii ay gantaan sidii goodirkii garhka iyo wadna garab kala hele shabaab waa kuwa oo way goyeen horta anugu waa yaabanaye shabaab ma duur duurjoogtuu ku tirsan yahay mase dabjoogta bislo waa la kala kasila iyo hoose migay cabdulaba wuxuu yidhi shabaab waxay duurkaa u degan yihiin madaada maas mase waa duugaag eh. ay u degan yihiin eh. madada maase waa duugaag waar mid shabaab oo duqayntii ka badbaadana wuxuu yidhi eh. dugaaggaan weheshada dulmeelayaa kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan godkaan gali kala durkee war muxuu ugu dari waaye ilaah baad deeq baxshee shabaab dambe dooni ma war war ma haysiine safar degdega uu ku baxa madaxweyne xasan sheekh war ma ceel buur buu baxay uma buntland buu booqanahayaa waramay aadan yabaal tahay yaa amawhe ceeldheer fatakh ka yidhi waar somalilan hadduu imanaya roog cas u dhigayna war hadda ka hor markii la yidhi abiy axmed ra'iisul wasaaraha etoobiya waxaa imaanaya madaxweynihii hore farmaajo gudoomiyaha golaha guurtida xaaji saleemaan wuxuu yidhi war in adeerow abiyow hanoo keenin ayuu yidhi uba waxgeen maadeer ku noqdeen war ciyaar tugtog waxay dheen abisoo irir maaha bowa tigreeg haddee waa la yaqaan war dad falanatiin leedin mana warrami karee madaxweynuhu jabuuti buu tegey madaxweynaha jabuuti ismaaciil ciburgeelaan uu la kulmay war madaxweyne muuse bixi ma laga haye ay gabaran weydii war ku waalaninee safarka madaxweynuhu waa saacado kooban baa layidhi sababtoo ah dagaalka khawaarijta lagula jira asagaa hogaaminayo ma daahi karo waayahana safar dibaddaa waa diiday waa ti lalahaa haye miyaa la arkaa ciidamada amisom baaqaa ka haray inay joogaana la rabaayo warba uduqu safarku aada danun baa ku jirtee dulmi niman samayn baa ilaah darajo siiyae dulligii xumaatada badsada naartu waa dalaqe dufku baxe shabaabkii in badan daaye laga waayey sidii danab ku dhacay bay linta daajeen sidii danab ku dhacayay war cabdulow shabaab liinu uma baxdee ilindheh waar wallaweyne liintu waa qallajiye aryaadhaha war ma haysiine guddoomiyihii gobolka banaadir ayaamahanba wuxuu ku maqan yahay gobolka shabeelada dhexe wuxuuna abaabul ka wadaa ruunirgood iyo degmooyinka hoos yimaadoo dhan hada dadkau la kulmana shiribay kula warameen waxaana kamid ahay waa badnaay war warkooruye gudoomiyow dhimasha waa naaloo dhaale dhedhemidha waa qandhaaca dhimashaa waa naaloo dhaale dhadheemi dhaawa naftirkiisuna waa gebyo wuxuu yidhi wixii dhacay waa la dhaqa waar walla weynay somalilan arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysataa oo hadda laascaanood ma heshiiseen arbow laascaanood somalilan ka mid maahan war laascaanood maalweed waxaa lagu soo bandhigay ciidamo wejigu xiran yahay cabsi cabsi marka waxaan la yaabanahay moorkii somalilan inay rumaynayaan war macluula waa lunsan tahaye khawaariijtu waxay wejiga ku duubtaan waa mara laakiin kuwan waa gaduud warbowax maanta guduudan waxa layhada kam qatalta war kalemaanay war mahaysiine dheerqabayaasha isku qarxiya beled weyne shacabjoogay ku raadinayeen markay ciidanku intay ogaadeen ishortaageenna halkaanaaba dad joogaa uu yidhi aa layidhi hadda waxa ku baabaaha waa dad shacabon waxba galabsan baa layidhi warbowa wixii noolaa dhibee cid wax galabsata cid kale kalama jecla war waxay dilaan hadday waayaan xataa iyagaa isdilaa layidhi war kalmaanay war ma haysiin ra-iisul wasaare wuxuu la kulmay madaxweynaha maraykanka jo biden waxayna ka wada hadleenaa layidhi dagaalka sidii loo kordhin lahaa cunuqabataynta hubkana sidii soomaaliya looga qaadi lahaa war wax kastaa nagaa idin siinaynaa gala dagaalka wuudhihi waay shidnid weli miyay nool yihiin miyuu yidhi oo raganimada tuuran balaakana magu dhacahaya ma garaada war soomaaliya daynta waa laga cafinayaa ha lagu yidhi waaryaano walla weynay ma lacagtiina laku dilay baan ilaka cafiye war dadka hadda ay dhikaarada loo samaynayaad ka mid tahay soomaalinimadii haqiija dadka laaryaa ku mid ee eh, gowdhan war guddoomiyaha aqalka sare cabdi caashi ee dhikaarka loo sameeye waxaa ku qoran inuu ku dhasho baabile oo etoobiya ka tirsan waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax kaarkiisa waxaa ku qoran inuu ceergaabo ku dhashay ee imminka wax lama raacin annagaa somalilan dib ka raacin doonna warba madaxweyne deni ma loo sameeyey kaarakan war horta ma hubaa raiisul wasaare inuu ku ku dhasha ama war adiga xararluwoole inaad ku dhalato muran kama taagna macluulow war maxaad madaxdiinu meelahay ku dhasheen ugu mashquulsantihiin waydin maamulayaane midda kale kaarkaan xaggee lagu sameeyaa dadka aan madaxda ahayn sama loo ogolya warmawa lacagta kaarka xaggee loogu tuurahayaa war ka u weynaa qaada waan wala weynay kisa yar may kaarka nagu siiyaan war hay socdaalka rag ka tirsan waata maxkamada la keenaye nimanka ma in maxkamada la soo taagaad rabtiin war lankii waaldaday aama maxkamadda in loola saara qasaba keegta warbow kalamaanay war ma haysaanine maxkamadda dembiyada culisa buntland waxay xukuntay saddex dhagarrabo ka tirsan ururka daacish mid ka midii nabadoon buu ahaa la yidhi naw war ma daacish baa nabadoon leh warba wakiil laga xiruu soo baa la yidhi warwar ma haysaane madaxweynaha oo dhuusamareeb ka qudbeeyey wuxuu mar kale ku celiyey soomaaliya hal cadow bay leedahay war guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe wuxuu yidhi wiilashii mujaahidiintahee badbaadiyey madaxdii qaraxa isku dhigay waa in taalla loo dhisa dadkoodii iyo carruurtoodiina laga warqabo war horta taallooyinkii hore waxay u taagan yihiin ma layska hubiyey war qaaraa xagjiraha ayaa la yidhi duubsha madian fiiriyangnakaayeng war ma xagjira halgaman haddiyaan dhulkaygow dhiig kuugu fooliqin soomaali kama dhalanwarmadhaaywarkalmaani waxaa la yidhi ceebee xoogga anigoon lahayn ama cambaaraynin ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsado cabbaar kadib iyana qaraxyaday soo celceliyaan war waaba la duqeeya habeenii maalin qawaariiji maadaan arkin war waxaa kaloo la yidhi nimaan cimraynin ceelbageey cirkaa wax loogu soo ridaa war waxaa kaloo la yidhi dhulkayaga qawaariij haddaan laga dhammaystirin dhibka joojin maayaan war waxaa kaloo la yidhi dhagarqabaha baas cunugii dhex gala waxaa loo dhigaa dhiigdaadintee haddii aad dashiya haddow kula dhashaba inay dhalashadaas kugu dhaafayaan ha ka dhowrintaas balaa kuu dhakane baaladweyn allahaayow ka dulqaad balaayada baaladweyn allahaayow qawaariijta baalmari xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo askartalaaye abwaan madhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin adaa arkaayo rabbow awoodee allow allow allowna dhaaf arday dhexdooda aalad ku tuure midna aloose ada arkayo rabow awoodle allowna dhaafi udubka diintiyo arkanta diide iimaanka beele allowna dhaafi ilmaa maskiiniyo arday dhexdooda suure midna aloose ad arkayo rabo awood leeyi

music. I want